xaquhu min alarsh wain kaana laa yuuqafu calaa caybihi ila bikasrih kalbiطiiki wاraaniji fakasara minhu qadra maa yucrafu bihi اlcayb fafiihi qowlaan axaduhumaa yarudhu wayaruddu macahu arsha maa naqasa bilkasri fi axadi اlqowleyn duna اlآakar wالthani laa yaruddu bal yarjicu biاlarshi in kana lima baqiya qiimة wain lam takun lahu qiimat rajaca bihamani kulih waxa aynu ku guda jirnay khiyaarkii ahaa khiyaaru naqiisa qeybtiisii khiyaaru lcayb alaabtii qofkuu iibsaday ceebtii uu ku arkay awoodda ay u siinayso ceebtaasi inuu iska celiyo alaabtii ayaynu axkaamteeda ku jirnay radinta iyo celintaasi waxaynu sheegnay inay shuruud leedahay shuruuddaa mid kamidii horuu inoo soo marayo waa alfawr in lagu dhaqsado oo qofku markuu ogaado in ceebi jirtaba inuu si degdega uu u celiyo aanu dhayalsanin ama aanu dib dhig aanu marka waxa weeyaan samaynin taa waynu soo aragnay shardigii labaad buu halkan ka sheegayaayo waxa weeye cadamu xuduusi caybin jadiid radin iyo celin uu alaabtii celinayo inuu qofku xaq u yeesho waxa u shardiyaa cadamu xuduusi caybin jadiid inaan ceeb cusubi intii isaga gacantiisa uu ku jiray aanay ku iman wixii uu iibsaday dabcan ceebta kuma ogeyn markii hore taa lafteedu waa shardi laakin de waa iska waadixo musanifkuna waxa u laga fahmayaa cibaaradiisi idaa calima almushtari bilmabiici cayba ibaaradiisu de waad fahmaysa fahmaysaa inaanu qofkani markii hore ogeyn ee dib uu ka ogaaday kaa laftiisu waa shardi yani cadamu cilmi lmushtari bilcaybi qabla alqabd mushtarigu inaanu ogaan in ceebi jirto intaanu wixii lasoo wareegin iyaduna waa shardi og yahay haddaba markii uu la soo wareegay kadib haddii shaygii oo isaga agtiisa ceeb ku yeeshay uu haddana ogaado in ceeb qadiimihi jirtay oo markii uu la soo wareegayay uu ceeb lahaa dee awoodu yeelan maayo inuu ninkii yihahdo waa kugu soo celiya alaabtii sababtaa ninkii wuxuu leeyay maxaad soo celisaa soo digan kitaabkii markaad xaashiyii caddaa ku aragtay adigoo magacaagii ku qoray kadib baad haddana xaashiyii caddaa aragtay awood miyaad u leedahay markaa inaad celiso dee waa maya maxaa diidaya inaad celiso magacaan aad ku qortay baa ceeb kale ah ceebtan markaa adiga ag xaggaaga ka timid agtaada intii alaabtu ay agtaada jirtay ama carruurtii oo xaashiyada ah ka gooyay kitaabkii dee markaa awoodii celinta ma yeelanaysido alradd lqahri wixii la odhanayay awooddii aad lahayd aad intood celisa lacagteedii hadlaysiiye odhanaysay yaa meesha ka baxaysa haddaba wuxuu yihi sheekhu wa in wajada hadduu helo alcayba ceebtii hadduu helo yani ceebtii buu ogaaday ama wa in wujidaba dhe haddii ceebtii la ogaado de mushtarigaa ogaanaye waqad naqasa almabiic isagoo shaygii la iibsaday isdhimay cinda almushtari intii mushtariga ama iibsadaha uu la joogay u ag yaalay haddii shaygii nusqaan ay ku timid sida in magac lagu qoray kitaabka aynu sheegnay oo kale maxaashiba laga gooy tusaalayaal kale uu isagu ku siiyey bian kaanat kaan kaanat iska dhe badu maanta waa tamhiil uune bian kaanat ay kaan kaanat sida iyadii oo ahaatay jaariyatan inan bay ahayd addoonuu iibsaday bikran oo inan ahoo aan garoob ahayn fawaiahaa wuu u tegey deetana dee garoon bay noqotay isbeddel baa dhacay kadibna wuxuu ogaaday inay ceeb lahayd sida baras iyo wax lamid ahoo kale aw hawban ama mare ayuu soo iibsaday mare markaa dee aan matsalan tollayn faqatacahu maradii wuu kala jarayo inuu tolo ayuu doonayay matsalan kadib buu ogaaday inay maradu ceebaysan tahay hadday saasi dhacda buu ku yihi saqata xaquhu min araddi ninkaa isaga ah xaqii uu ku lahaa celinta xaqiisii celinta ahaa minta bayaaniyo un ka dhig saqata xaquhu xaqiisii baa dhacaya min araddi aladi huwa raddu xaqaasoo ahaa inuu waxan celiyo oo awood qahriya uu leeyahay iyaa meesha ka baxaysa waayo haddaba isagiiba waxbala-aan baa la diraya ilan waxaan ceeb baa kusoo baxday isagana ceebtii haddaba siduu ka yeelay wuxuu ihi walow waxaa halkan u furan an yuaalibahu bilarshi ilan labadaba xaqoodii waa la ilaalinayaa inuu maanta arshigii weydiiyo iyo u furan kol haddii radintii meesha laga saaray de isagana khasaaraa soo gaadhay oo dee ceeb baa meeshii jirta ceebta arshigeedii arshiga qaabka loo qadaray inagii xalay sheegnay arshigeedii baa markaa u xaq uleeyahay inuu codsado ilaa arshiga halaysiiyo fain qaala albaayicu iibiyuhu hadduu yidhaahdo ana aakuduhu minka maciiban war iska soo celi magacaad ku qortay a dhib ma lehe ken isagoo ceebta maciibku sheegaya waa ceebtii cusbay ceebta ma wax cusub baa soo gaadhay mushkilad ma lehe iska soo celi oo lacagtaada qaada buli saqata xaquhu min alarshi xaqii mushtariga arshiga ahaa ee arshigii u awoodda aynu iminka usiinay iyaa meesha haddana ka baxaya waayo arshiga dee waxa keenayay waxay ahayd celintii baanu awoodu lahayn halkaasuu markaa bedel ah laakiin haddii uu ninkii yidhi waan ogolahay dee celintii baa suuragala kol hadday celintii suurowday waxaan celinta bedelka ka ahaya arshiga i meeshii iman maayo suurad unbuu sheekhu ka tegay suuraduu ka tegey waa haddii labada mid waliba uu dhinac istaago sida inuu e, mushtarigii yidhaahdo iga cesho oo lacagtayda isii kan muxuu ahaaye ceebtaydan xaggaygana ha lagu qiimeeyo ee inta maaragtay waxa weya nusqaantaana aan maarata iyadana inteeda bixiyo isagoo halkaasu taaganya mushtarigi iibiyihiina wuxuu taagan yahay war waxaanaad magaca kusoo qortay anuu qaadan maaye waxaan ku siinayaa arshigii baan ku siinaya markaa mid waliba wuxuu la taagan yahay aniga ceebtayda arshigeedii qaado mushtarigii wuxuu leeyahay magacan aan ku qoray inta isdhimaysa dee hal hal eego kitaabkaas isagoo maga ku qoray isagoo maga ku hal qiimeeyo inta kusoo baxdaan dhigaya iga celi kitaabkaan kana wuxuu leeyahy wixii aad magaca ku qortay anuu qaadan maaye waxaashiyaha cadcad hala qiimeeyo intay markaa iyaguna qiimaha ka jarayaano intaasaan kuu celinay waa laba kala fog soo ma xaaladaa iyadana adu khilaaf baa ku jira laakiin muctamedku waxaa la odhanayaa un keebaale iibku sidiisii ha ahaado oo yaan maaragtay waxa weeyaan la fasikhin ka kolbalayaan la fasikhin baa la raacaya imanka tusaalaha aan bixiyey yaala yaan la fasikhin iibiya mushtarigu wuxuu leya iga celi oo muxuu ahay magacaan aan ku qorayna lacagtiisaan bixinaya intaa isdhinta baayiciina wuxuu leeyahay mail lama celinayo kol dad magacii ku qortay lama celinayo markaa kaala iibkii lama celinayaa la rumaynaya hadday cagsiga noqoto oo isdhaafaan baayicii baa wuxuu leeyahay iska soo celi adeer magacaagana lacagtiisa bixi waxaanaad samaysayna la maaratay qiimaha intuu dhibaatadu geysanaya bixi iskana soo celi mushtarigiina wuxuu leeyahay war ma soo celinaye magac baan ku qoray lacagna ma bixinayo haddaad sidiisa kuqaadsan ku qaado haddii kalena aniga carshiga isi oo iibku sidiisii ha ahaado marka maanta yaa ogol in iibku sidiisii ahaado mushtarigaa ogol markaana isagaa la raacayaayo waxaa la raacayaa had iyo jeer ilan iibkani ansax buu ahaa wixii ansaxayn lastu baqaa ma kaan calaa ma kaan marka in sidiisii loo daayo oo sixadii sideedii lagu daayo faskigiina aanu sugnaan iyaa mar walba la raacayaayo kaasaa markaa imikana la ruma maarata warkiisa la qaadanaya mushtariga ninkan baayaca lagu qasbaya inuu arshiga ceebtii hore uu bixiyo halkaasi waa marka ceebtan ninka iibsada ah xaggiisa ka timid ay tahay ceeb laga maarmi karayay laakiin ceebtu haddii ay tahay ceeb aan laga baaqsan karin ee si ceebtan hore loo ogaado iyada in la sii mara hadday ceebtu tahay ayuu hadda inoo sheegaya wuxuu yihi wain kaana hadii ceebtani ay tahay laa yuuqafu in mid aan la ogaanayn calaa shayguba haddaa doonta dheh wain kaana almabiicu iska dheh haddaad doonto in kaana hadduu yahay almabiicu waxaa la iibiyey laa yuuqafu mid aan la ogaanayn calaa caybihi ceebtiisan hore ilaa bikasri in la kala jabiyo mooyaane marka la jabiyunbaa bay soo baxaysaa inuu ceeb leeyahay iyo in kale dee jabintiina iyaduna waa maxay jabintiina waa ceeb wixii haddaan la jabin ama la daloolin inuu ceeb leeyahay in la ogaan maayo daloolintiina iyadiina waa ceeb marka ceebtiisan hore ogaalkeeda waxaabuu ku xidhan yahay in horta ceeb cusub la sameeyo tiikh waaba sida xabxabkii inuu gudaha ceeb kuleeyahay ogaan kari maysi ilaa aad kala jarto dee horta dilaaciso ama aad qayb ka goyso waraaniji iyo qumbihii isna waa saas oo kale de waxaa weyn ilaa aad jabiso laftii ceebtiisa ogaan kari maysi haddaba fa kasara minhu in kasara minhu iska dhe haddii uu jabiyey qadra maa yucrafu bihi alcayn intii ceebta lagu ogaan lahaa mar gebigiisiba muu kala jari wuu dalooliyo meelo markaa de waxa wey halkii ceebta laga ogaan laha ayuu markaa ka dalooliyay qadar markaa intii lagaba maarmaanka ahayd una kumuu tiigaalin wey kumuu fogaan ama hadduu ku fogaaday oo de baalkiiba laba u kala jaray oo markaa ceebtii soo de waaa ley waa laga baaqsan karayay sida si kalead ku ogaan karaysa in in yar dalooliso ood ka soo saartid ayaad ku ogaan karaysa inaad laba u kala goysaan khasab may ahayn baa markaa la odhanaya oo markaa taasi halkeenii hore ku noqonaysa halkeenii hore qeybteenii hore inoo gelaysa taas laakiin haddii intan uu ku ekaystay ay tahay intii lagama maarmaanka ahay fa fihi qawlaan beedkiibaa dee kula mida kala jabi beedkii aada jabiso isagana ceebtiisii la ogaa inkastoo qaal qorkaa biyaa lagu ridaayo ta way way sabaysatay kana ma qalano bal taas anuma tijaabinin lakin bal hala fiiro ala kulli xaal kala way sheegaan fuqahadu halka way ku tusaaleeyaa waabu sheegayaa minhaaju wuxuu yihi fa fiihi qawlaani meesha markaa laba qowl ba haddaba imanaya ceebtan cusub maanta waad jebisay xabxabkii waad daloolisay waxaa soo baxday inuu ceebeysan yahay dee daloolintana waa ceeb labaad ceebtaadan labaad eed adigu samaysay ma sidii tii horaan ula dhaqmayna mise iyadu axkaam cusub bay yeelanaysaa iyaa laba qowl ku jira axaduhumaa qawlka labada qowl midi wuxuu leeyahay yaruduhu shayga uu iska celinaya oo ceebtiisani u diidi mayso ceebtan cusubi maanta tii hore lamid maaha oo waa tu lagama maarmaana kol hadday lagama maarmaan tahay inuu alaabtii celiyo diidi mayso ee awooddii celinta wuu leeyahay waayo haddaba ninkii marka lagu soo celiyo dee dal daloolkiina maxaa laga bixinaya wax ma laga bixinaya wuxuu yihi sheekhu wayaruddu macahu wuxuu raacin markuu celiyo arsha maa naqasa bilkasri nusqaantan jebintu ay keentay iyadana arshigeedii iyuu raacin xabaddii xabxabka ahay keligeed muna celin maaye arshigii daloolintana waa la raacin fi axadi alqawleyn laba qowl baa taa lafteeda ku sugane in wax la raacinayo iyo in kale laba qowl baa ku sugane qowl baa sidaale oole markuu celiyo ceebtii uu isagu geystay oo daloolinta ahayd nusqaanteediina waxbuu ka bixin u raacina dabcan wuu raacin dee hadalkun baa lagu toosinayaa de almuhim way kuwaajibaysaa weyaan hadhow de marka wax la kala ceshanayo waa la isku jari da inti iskoosata de khasab maaha inu imika lacagta sii raaciye kaas meelahaasoo kale de waa la iska tasaahulaa qofku de wuu fahmaya haddii maarata aka u soddon ku siistay daloolintiina lagu qiimeeye shan kun dee shan kun buu raacinaya raacinayaadani khasab maaha inay la socoto hadhow baa laga jaray lacagta loo soo celinayo dee shantii kun oo taqaasi wixii la odhanayo isku jarti iyuunbaa meesha imane laakiin in lacagtii dee maarata daloolinta ay lacag kalifayso iyuunbaa loo socdaa qawl saasuu leey duunal aakhari qawl kalaale may waxba la celin maayo waxba la raacin maayo wax lacagahoo la raacinaya ma jirto ka waxbaa la raacinayaani de wuxuu eegayaa ninkan wixiisiyo sidiisiyo looma celin ceeb baa la geystay dee ceebtaa loo geystay waa in wax laga bixiyuu leeyahy kan kale muctamadkii wuxuu leeyahay waxba la raacin maayo oo ninkani waa macduura cudurdaar buu leeyahay inuu wixii sii dalooshado oo de maarata waxa weeyaan ila si kaloo ceebtii ku ogaan kara male in wixii uu dalooliyo ayuubu wax ku ogaan karaa kol hadii tani ay mid aan laga baaqsan karayn tahay waxba raacin maayo kaasaana muctamada inaan waxba la raacinin markaa eeg hadda masaladii guud weli qawlkeedii horeynu ku jirna horta xabxabkiid ma celinaysaa mise ma celinaysid bay laba qowl ku jiraan qawlkii koobaad baynu ku jirnaayoo ah inaad celinayso inagoo inaad celinayso ku jirna iyaa haddana isagii wax ka sii baxayaanoo wax ma la raacinayaaba haddaba laysku sii qabsanaya haddana halkaasi haddana laba qowl oo kale adoo weli qawlkii hore ku jira ayay laba qowl oo kale sii farcamayaan marka horta masalada guud qawlkan aynu ku jirnaa muctameda oo qofki inuu celinayo yaa muctameda haddana iyada labadii qawlee kale kasii farcamayay in aan waxba la raacinayn oo ceebtaa lagama maarmaanka ahi aanay waxba keensanayn in wax laga bixiyo iyaa iyadana muctamed oo qofkani waa macduur oo cudurdaar buu leeyahay wa wathani masaladii guud u noqo qawlka labaad xabadii xabxabkayd ee la dalooliyey wuxuu leeyahay laa yaruddu xabxabkii celin maayo he wuu iska haysanaya ma celin karo waayo uu dalooliyey oo muxuu kale kala mid dhigayaa dee ceebihii kale maradii la kala gooyey iyo inanti maarata waa wey garoobka laga dhigay iyo waxaasuu markaa kala mid dhigaya halkaasuu ga qiyaas qaadanaya waa ceeb cusub buu leeyahy ceeb cusub waxba laguma celiyo haddaba waayo maxaa la samayn dee sidii halkaaba la samayn jiray bal yarjicu bilarshi halkaaba soo mea arshi bu ayuu codsanaya halkana waa sidii oo kale uno bal yarjicu bilarshi arshi ayuu qaadanaya arshigaa waa in kaana limaa baqiya qiimato waxaan meesha ugu soo haray xabxabkan uu dalooliyey hadduu maanta qiimo leeyahay oo isagoo sidiisan u daloolo dee ceebaysan oo maaragtay hadii haddana wax dee manfacale oo wax lagu falayo oo qiimale hadduu yahay arshi un baa loo soo celin wa in lam takun lahu qiimatu haddaanu waxaani qiimaba lahayn qiimaba haddaanu lahay ee uu yahay wax bilaa qiimo ah xabad okun buu iibsaday beed buu iibsaday markuu jabiyey iyadoo quruntay buu arkay beed qurbiya kaa iibsanay maqiimuu leeyahay qiima ma laha in lam takun lahu qiimatu waxaan meesha yaal haddaanu qiimaba lahayna rajaca bithamani kullihi lacagtii o dhana laii soo celiyuu odhanayaayo tani markaa iyadu dee maca qawlkii hore way imanaysaayo iibkiibaa fasakhmaya wey xabad baa loo quluntay marka lagaa iibiyo meesha xaqiiq ahaan iibba ma jiraba waad moodeysaan inuu iib jire iib ma jiro ilayn iibku wuxuu ahaa wax wax tar leh iyo wax la dhaafsan jiri laakiin xabad ukun bee beed qurmay ma qiimuu leeya iyo manficiyo waxtartoona waxba male marka markaad aragto wixii oo jabay wixii oo qurmay de waad un tusaysaa un waa ka de waa kaas waa qurmay lacagtaydaa lasoo celiyo un weeyaan marka intan dambe wain lam yakun lahu qiimatu rajaca bithamani kullihi xaqiiq ahaan labada qawlba de way ku imanaysa maca markaynu idhaahno yarudu markuu celiyo de wixii la qiibabo malehe marka arshigiisi maxaa arshi de maarata eh, marka la celiyo de lacagto dhan wuu soo ceshanayay soo ma xabaddan qurunti markuu celiyo lacagtoo dhan wuu soo ceshanayay iyadana waa la iska tuuray oo iyadu marka horeba dee saasay hataa haday qiimo leedahay markuu celiyo waa kii lacagtoo dhan qaadanay marka laakiin qowlkan dambe ee laa yarudule ayaa isagu de markaa xaaladan kii hore lamid noqonay oo marka wixii soo haray aanu qiimo lahayn labadii qowl isku mid bay noqonayaan qawlkii hore iyo kan dambe markaanu wixii wax qiimala ahayn isku mid bay noqonayaan oo labada jeerba waxaa caddaanaysa inaan meeshan iiba jirin laakiin kii hore tafsiilka uma baahnayno dee mar walba ninkani lacagtiisu ceshanayay e marna wuxuu u ceshanayaa iibkiibaa la fasahay marna wuxuu u ceshanayaa inaan iiba jirin baa la ogaaday halkaasa isaga tafsiirku ka yergelaya kan dambe laakiin dee waxa la celinayaa kala duwanaanay oo marka wixii soo haray aanu macnabo lahayn oo qiimo lahayn iibkii inuu aanu jirin baa la ogaado oo o dhan buu ceshay haddii wixii soo haray uu qiimo leeyahayna iibkii wuu jiraa isagana maaragtay intii markaa waxa weeyaan dee la khalday ama ceebta markaa loo qariyey baa loo celinayaa arshibaa la siinayaa kaasina halkaa ayuu isagana musanifku raxmat ullaahi caleyhi kaga baxay shardi kale oo shuruuddii raddiga abaa ah la gelaya shardigaasi waa maxay waa cadamu zawaali lmilk waa in aan milkigii meesha ka bixin ama waxaad tidhahdaaba baqaau lmilk waa in waxaan lahaanshihiisi uu baaqi yahay yuu baaqi u ahaanayaa mushtarigii alaabtii markaad iibsato markan aad ceebta ku aragtay waa inuu weli milkigaagii ku jiro laakiin iyadoo milkigaagiiba uu ka baxay haddaad ogaato wixii lagaa iibiyey ee adigana ku sii dhaafay inuu ceeb lahaa meeshaa iyada ah dee maxaad celin waxbaba ma hayside kol haddaaad waxbaba haynin ood wixiiba haynin waxaad celisaa meesha ma yaalla sow maaha markaa raddigii suuragal maaha haddaba laba xaalo mid ahaan bay noqonaysa xaaladda koobaad in wixii markuu milkigaagiina ka sii baxay filasho dambe oo la filanayo inuu dib kuugu soo noqdaa inaanay jirin oo meeshaa rajagoys uu jiro iyo in filasho ay jirto oo ay suuragal tahay inuu wixii dib kuugu soo noqdo ta hore ku bilow haddaba marka aanay suuragalaha inuu dib kugu soo noqdo wuxuu yihi wa in waqafa hadduu waqfo mushtarigiibaa waqfaya almabiica wixii u iibsaday waqaf buu ka dhigay gaari buu iibsaday markaasuu waqfay kolkuu waqfay kadib ayuu ogaaday inuu ceeb lahaa gaarigii maanta waa waqaf waqafkii ma celin buu leeyahay soo celin male aw kaana cabdan ama addoon buu ahaa waxaanuu iibsadayoo fa actaqahu wuu xoreeyey kolkuu xoreeyey kadib buu ogaaday inuu ceeb lahaa dee nin xoroobay ma dibba addoonnimo loogu soo celin kari cidina kusoo celin kari mayso aw maata amaba se addoon buu ahaayo wuu kaa dhintay ama neef xoolaa buu ahaayo wuu dhintayba kolkuu dhintay kadib baad ogaatay inay ceebi jirtay saddexdaa xaalaba waa waxaan dib u soo noqon karin haddaba maxaa un la samayn rajaca bilarshi celis ma jire e arshigiibuu doonanayaa wuxuu leeyahy ceebtaasaa jirtay ninkan addoonka abaadiga addoonka ahaa abaadiga maanta waan xoreeyey kolkaan xoreeyey kadib baan ogaaday ceebtaasi inay jirtay de lacagta dhamayska tiran waxaad igaga qaadayna wax dhamaystiran buu ahaa wax dhammaystirana igumaad soo wareejin arshi baan doonayaa buuli waqafkiina waa saas oo kale mawdkiina waa saas oo kale waay taasi waa tii aan soo noqosho lahayn tii soo noqoshada lahayd buu wareego wuxuu yihi in baacaw haddii ninkan mushtariga iibsadihii wixii sii iibiyo isa sii dhaafiyey gaariga markaad iibsatay ceebtiisa maad ogeyn adigoon weli ceebtiisii ogaan baad isa sii dhaafisood si sii iibisay markaad iibisay kadib baad ogaatay inuu ceeb lahaa hadii jeer waa sidaa tusaale markaad dhigayso ilan haddaynu idhaahno ceebtii markaad ogaatay baad sii iibisay haddaynu nidhaahno hadal ma jiro de dibdhig baaba dhacayba de fawrkii baa meesha ka baxay ilan waa sii iibintii ku mashquulay meel celin celin lagaa doonayay marka iyadu taasi hadal male waxaanaynu ka hadlaynaa markii tasarufkii dambe dhacay kadib buu ogaaday ceebtii wixii oo hadda gacan kale ku jiro uu sii iibiyey ayuu ogaaday inuu ceeb lahaa suuragal ma tahay inuu si uun ugu soo noqdo dee haa waa suuragal oo waxaa suuragala in ceebtii intuu ogaado kii dambe laftiisu uu isagii kusoo celiyo waxaa kaloo suuragala inuu isagii dib u soo iibsado waxaa kaloo suuragala in hadiyad ba loogu keeno waxa suuragala inuu dhaxlo de intaas siyaabo badan buu ku iman karaa haddaba wuxuu yihi waa in baaca waaduu iibiyey iibkii maxaa lamid a hadiyad buu qof usiiyey markaasu deetana kadib ogaaday inuu ceeb lahaa de iyaduna halkan bay soo gelaysa wain baacahu hadduu iibiyey lam yarjic bilcarshi odhan maayo arshigii halay siiyo wa qiila waxaa la yihi yarjicu mayane wuu kula noqon karaa walaysa bi bishayin wax ka soo qaad male buu yihi qawlkaa dambe wejigaa dambe meesha laba weji baa jira marka muxuu ahaaye arrintii filasha ay jirto wixii wax soo noqon kara uu yahay sheekhu wuxuu doortay oo uu kuu rajaxay saaad arkayso waana muctamadkiiye lam yarjic bilcarshi fi lxaali wey arshigii imika ma raadsan karo oo ninkii intuu u tago odhan maayo war wixii gaarigaad iga iibisay daxal buu lahaa goor aan sii iibiyey baan ogaaday arshigii baan kaa doonay xaq uma le waayo inuu wixii soo noqdaa suuragala waxaa la leeyahay arshigani waa uu mar soo celintii aanay suuroobeyn ayuunbaa carshigan la tegi jiray laakiin soo celintiibaa imika rajo laga qabaa baa laleeyahy mar haddii rajo laga qabo awood uma laha uu arshi ku raadsado laakiin wixii hadduu sidii uu gacantii kale ku jiray ku dhex baabao markaa kadib uu arshiga doonan karaa kolka mowt ama cidqi ama waxyaalihi aynu sheegayna ay yimaadaan markaa kadib uu arshi raadsan karaa laakiin inta wixii weli jiro inuu soo noqdaana ay suuragal tahay arshi lama raadinayo qiil kaale waa arshi buu raadsan karaa wuxuu ka eegayaa isagu imika wixii kol haduu dhaafay soo noqoshada dambe kalsooni laguma qabo inuu soo noqon doono iyo in kale marka dee imika balorta ninkani arshigiisi yaa raadsaday buu leeyay laakin waxaa leeya may ilaa iyo waxaasi meesha ka baxo arshi jiri maayo wuxuu yidhi haddaba adigoo kii hore ku soconaya lam yarjic bilarshidii ku soco ee muctamadka ahaa halkaasaad kasii farcinaysaa fa in radda markaynu nidhaahno lam yarjic bilarshi lam yarjic bilarshi markaynu nidhaahno ayaad sii soconaysaa wuxuu ku yidhi fa in radda calayhi thaani haddii iibsadihii dambe uu ceebtii arkuu soo celiyo bil bilcaybi ceebtii daraaddeed uu ku soo celiyay kii ka iibiyey oo iibsadihii hore ahaa aw wahabahu lahu ama uu iba hibeeyo aw warisahu ama uu kaba dhaxlo almuhim si uduu doonaba ha ugu soo noqday wixii haduu si ugu soo noqdo oo dib milkigiisa uu u soo galo raddahu imikaas markaasuu celinaya markaa ayuu celinayaayo waa qawlkii muctamadka ala lam yarjic bilarshi ayaad ka sii farcinaysaa isagiiba daba jooga taana halkaa ayaynu kaga baxayna wuxuu intan ku khatimay daabit alcayb aladi yuraddu bihi lmabiic ceebta shaygii la iibsaday lagu celiyo maxaa u daabida horeynu inagu usoo sheegnayo shuruudaha markaynu soo bilaabaynin fawrkaa ka hadlaynayna waynu soo ishaan cibaarada musanifkana imakaynu marin wuxuu yihi walcayb shuruudii raddiga markaynu soo hadlayn ayaynu markaa soo ishaa wuxuu yihi walcayb ladi yuraddu bihi ceebta wax lagu celiyaa maa yacuduhu nnaasu cayba waa waxa dadku ay ceeb ku tiriyaan waxa dadku curfi ahaan ceeb ay u yaqaanaan markaa saasuu isagu kaga baxay tusaalayaashii unbuu ugalay laakin de waynagii sheegnay dawaabid saddex ahaa laba laysku bedelanayay iyo mid iyo markaa waxa weyaan mid kale oo labada kolba kii la helo la soconay waxa naqsu lcayn ama waxa wey ma tanqu ma yanqusu lcayna aw ilqiimata نقصا يفوت به غرض صحيح وغلب في جنسه العdم ay taas wax qiimaha dhimaya ama cayntii dhimaya qofkana uu ku seegayo waa markuu caynta dhimay markuu qiimaha dhimayo kulliba waxba kuseege marka ay cayntu dhinmayso waa in maqsuud wax la daneeyaa uu kugu seegayo cayntaa dhiman marka intaa la helo ama qiimihii oo hoos u dhacaya la helo waxaan qiimaha wax u udhimaya ama wixii oo cayntii wax u dhimaya oo qalad kugu sheegaya marka la helo labadaa mid ahaa ayaa haddana waxaa la eegayaa jinsigan waxani sida badan ba iska sidana noqdaan mise waxani waa wax dee marmar u dhaca haddii waxani uu ku badan yaho sidaaba waxaan u badan yahay waxba adeer taa waa la isla ogaayo waa iska sidan iska yahay shaygani waad iska qaadanaysaa taa waxba kusoo celin maysi laakiin hadii qaalibku uu yahay waxaa inuu shaygani ka madhnaado markaa weeyaan markaad ku celinaysa min almaradi waa sida xanuunkii walcama indhala-aanti wazamani laxaad la-aanti zamaanana inta badan waa loo isticmaala markaa zamankaasi nusakda qaar un ku qorantay nusakda qaarna kuma qor wljunuuni waa lidi walbaras barasti wljudaami iyaduna nusakda qaarun bay ku qoran tahay xanuunkii judaamka ah waa xanuun waxay yidhaahdaan judan soomaalida ma garamala judaan bay una yihahdaan ya judaanun bay yidhahdaan lakin de kaas mala xoolun ku dhaca dadka miyu ku dhaca kii xubnaha googoynay wey kaas wey xubintaa waxay leeyihin way casaanaysaa haddana way madoobaanaysaa way dhacaysa ha kolba xubin baa dhacaysa intay madoobaatay casaato waa kaa weeyaan wlbakari bakarkuna waa urti urtii afka soo baxaysa ee aan ahayn dee cadayla-aan iyo waxaase naqaskii gudaha kasoo baxaye de wax markaa la tiri karaya aan ahayn ha ka noocaasa isagana addoonkii ama addoonkii hadii lagu arko de isaguna ceeb buu noqonay wazina zinadii adoonka ama adoonta la iibsado haddii mar uun ay maaragtay ay caddaatay in markaa waxa uu ku dhacay isaguna waa waa la iska celin karaa waayo waxaan de waxa weeye waa waa wax aan qofka ka hadhay hal mar hadday sugnaato waxaani qofka kama hadhayo oo waa ta qofka dambe ee qadfa aan loo loo maaragtay waxa weeyaan jildinay loo xaday waa la edbinaya una mar dambe waxaasoo kale ha noqon maro lakin xadulqadaf dabcidina ugu qaadi mayso waxaanaan ka hadhay si kastoo aweli ilaahay u noqdo kol haddii waxaani mar un ay sugnaatay haddii uu caalimka caalim ugu weyn noqdo ninka ummaddaba ugu sheeksan ugu alla kacabsi badan wax kasta uu noqdo wixii ma harayo qofka qadfa loo xadi maayo marka baashu halis wey wasariqati tuugadii iyaduna marba hadday doonto ha noqotay waa saas oo kale iyo wamaa ashbaha dalika buu ku yihi waxaa wixii shabaha weeyaan tusaalayaashii halkan wuxuu ka gelayaa marka khiyaar lkhulf wixiioo sidii noqon waayey khiyaarka ka dhasha sidanuu noqon waaye waa sidee ma si la malaynayeyba mise waa si la shardi ahaan loo sheegtay ayaynu u kala qaado haddaad adigu wax uu filanaysay deetana sidii aad filanaysay uu noqon waayo waxba annaga filashada aad nagama gelin haddaan meesha takriirkii ficliga ahay soo marnay dhicin ceebina aanay soo bixin laakiin anigu sidanaan uhaystay de haysashadaada anaga waba nagama gelin baa lagu ohanaya wuxuu ku yihi wain ishtara fa amaa ida shtara fa amaa ida shtara hadduu iibsada miya jaariyatan inan buu iibsaday addoon buu iibsaday fa wajadahaa hayiban kolkii unbu datana waxa usoo baxday inay garoob tahay ama carmal aw musinatan inay weyn tahay da ahaan ayaa soo baxday isna inan yar buu mooday aw kaafiratan inay gaalo tahay baa usoo baxda isna muslimad buu mooday lam yajuz raduha malihiisa waxba inagama gelin ma celinayo hadduu yihahdo war waxa muslimad baan moodaya shawuxba oo gaalad bay ahayde haa way ahay de muslimad baan moodaya iga celi de aniga miyaad i weydiisay miyaad igu tiri waxaa ii shardiya ah inay muslimo tahay may kumaan odhanin kol haddii aanad odhanin ad qabanaysid ayib wuxuu yidhi kol haddii aanad shardi dhiganin ee ay waxaan male adiga kugu jiray uun ahayd wax ka soo qaad male ninkana tamwiih aanu samayn oo aanu moodsiis samaynin dee takriirkii ficligaha aynu gelin waa saas marka wixii aada malaysay waxba laguma dhiso wain ishtaraa jaariyatan fawajadahaa hayiban aw musinatan aw kaafiratan lam yajuz radduha haye ilaa an yakuna inuu yahay mooyaane qad sharada mid shardistay annahaa bikrun inay inan tahay oo aanay garoob ama carmal ahayn aw sagiiratun inay yar tahay oo aanay gabarh weyn ahayn aw muslimatun inay muslimad tahay muxuu kuu sheegayaa marka waa khiyaaru khulfi shard shardigii aad dhigatay oo laga baxay waxaad sharditay addoontaa waan kaa iibsanayaa laakiin waxaa ii shardiya inay muslimo tahay baa ti waayay hadhow waad ogaatay inaan muslimad ahayn de waxdeeda iga celi maxaa loo celiyey waxaa loo celiy de shardiga meesha ka baxay shardigaasi markaa waa inuu maqsuud yahay isagana maxaynu u cuskanayna de waxaynu u cuskanayna aayaddii ilaa an takuna tijaaratan an taraadin minku raalli ahaansho xaggeed waa inay ka ahaato ganacsigu ka ahaado adigu shardiga aad dhigatay baad raalli ku ahay shardiga la-aantiin raali kumaad ahayn kol haddaanad raalli ku ahayn waxaynu leenahay laguguma qasbi kara inaad iibkiisii haysato waay wain sharada haddaba hadduu shardiyo annahaa sayibun inay garoob tahay fakharajat bikran inan ay soo baxdo inan inan tahay ay caddaato lam yarudda celin maayo waqiila yaruddu wixii aad adigu shardiday wax ka wanaagsan hadday noqoto wixii aada shardiday wax ka wanaagsan hadday noqoto waxaynu eegaynaa wax ma kugu seegayaan mise waxba kugu seegi maayaan haddii aanay waxba kugu seegaynin waxba celin maysid waaba lagu kordhiyey khayr baa lagu siiyay laakiin hadday wax kugu seegayaan waad celinaysa haddaba markaana waxba kugu seegayn waa maxay waxaad tihi waa inay garoob tahay deetana inan bay noqotay miyaad celinaysaa muctamadku wuxuu ley waba celin maysid maxaa yeele waba kuma seegaya weji baa wuxuu leeya maane yaruduya waxaa laga yaabaa inuu isagu iska duq yahay oo ama maaratay inan yar iyo hadda lugo islahayn uu markaa isleeyahay adiga mid uun garooba iyaa ku munaasiba marka waxay yidhahdeen meeshii maqsuud baa jiri kare e ha la celiyaba wejigaasi leey lakin waxaa la yidhi waxba halkaa maqsuud kuma jiro meesha waxba kuma jiraan bal wain sharada hadduu shardiyo anahu kaafiru addoon uu iibsanaya ama adoon uu iibsanayay ayuu wuxuu shardiyey inuu gaal yahay ama ay gaalo tahay kharaja muslima waxaa caddaatay inuu muslim yahay addoonka laga iibiye wuxuu yidhi habata lahu raddu wuxuu awood u leeyahay iminka inuu iska celiyo wixii uu shardistay gaalnimay ahay maxaana soo baxay kee fiican dee islaamkaa ka wanaagsan habeeshan laakin waxbaa seegaya baa layihi oo waxaa seegayaa waa maxay waxaa seegayaa waxa weeyaan baa la yidhi dee markuu muslim yahay hadhow hadduu iibi is yaraa muslimun baa ka iibsanaya suuqa ku yaraana laakiin markuu gaal yahay dee waxa weeye muslim iyo gaalba wuu iibsanaya ha suuqii baa ayaa xoogan markaa waxaa la yidhi xaaladaa iyadaa ninkan isagaa waxbaa ku seegaye dan baa markaa ku tacalluqday maqsuude waxaa la odhanayaa xaaladdaa iyadaa wuu iska celin karaayo xaq buu uleeyahay wuxuu yihi wain baaca bisharط اlbaraa'ati min alcuyuubi fafiihi halaaثatu aqwaal waxaynu ku yar noqonaynaa markaa radu bilcaybki ayuu dib ugu yar noqday halkii aynu lahayn alradd bilcayn waay shuruudii raddiga ayaynu dib ugu noqonay waxoogaa baabka waxaad moodaa tartiibtiisu waxbay is waxbaa isku daba noqnoqonaya halkan shuruudii raddinta maxaynu soo aragnay alfawr degdeg in loo celiyo markii la ogaado waxaynu soo aragnay ceeb cusubi aanay jirin saw maha hadday ceeb jirtana waa inagii markaa tafaasiisheedii iyo arrimaheedii soo aragnay waxaynu soo aragnay baqaau lmilki waxaan inuu milkigii mushtariga uu baaqi kusii yahay soo maa shardiganna waad ku darsanaysaayo waxa weeye cadamu lbaraa'ati min alcayb waa inaan iibs iibiyuhu ka beri ahayn ceebaha kusoo baxa shayga taasi maxay ku imanaysaa waxay ku iman kartaa inuu shardisto markuu kaa iibinayay anigu wixii ceebee bahalkaa ku soo baxa shaqa kumali oo aadna tidhi waayahay bal haddaba taasi ma wada ansax baa shardigaas mise meelaha qaar buu ku ansaxayaa meelaha qaarna kuma ansaxayo mise meel laba kuma ansaxayo ayaa halkan laga hadlay wuxuu ku yihi wa in baaca hadduu iibiyo bishari lbaraati buu ku iibiyey isagoo shardistay inuu beri ka yahay min alcuyuubi wixii ceebee kusoo baxa wixii ceebee kusoo baxa aniga layma weydiiye buu yii sidiisaama ku qaadanaysa war haayo bal ii yarta tijaabi war waba laguma tijaabinayo sidiisa maaragta qolyaha carabtu markay gaariga marka qaarkood kaa iibinaya waxay ku odhanayaan kuumad xadiid kuus xadiida u kasoo qaad gaariga kolkaa tiraad ceebihiisa iyo wiiisa i sheeg ayuu <laughs> kuus xadiida inaan kaa iibiyey un ka soo qaad yani wuxuu leeyahay aniga wax alla waxa ceebe ee kusoo baxa shaqo kumaliya xadiid ma ya hadduu xadiid noqon waayo ha laakiin inaan kuus xadiida kaa iibiyey iyaad ka soo qaadaysaa kumad xadiid waay haddaba wuxuu ku yidhi fa fiihi thalaathatu aqwaal saddex qowl iyaa ku jira wiil axaduhaa midka koobaad anahu yabra waa inuu ninkani beri ka noqonayo ceebihiisa kol hadduu yidhi beri baan ka ahay ceebihiisa ood cadna shardigaa ku qaadatay dee wa almuslimuuna calaa shuruuihim muslimiintu shuruudooda iyay ku taagan yihiin waxay noqonaysaa markaa waa sidii wixii ilahay kaaga soo saaro iminka falaasadaha marka la iibsanayo kale saasay ku iibiya meel fuleynta waxay ku ohanayaan hadday qawoojisa hadday waba iimin karin aniga saasuunbaa laigii suy saasuunbaan kaaga iibinaya qawl wuxuu leeyahy hadaad shardigaa ku kala iibsateen almuslimuuna calaa shuruuihim wthaani ka labaad wuxuu anahu laa yabrow may buu leeyay waa inaanu beri ka noqonin waxba kama jiraan shardiga xataa haddaad dhigateen shardigaasi waa laqwiyo waxba kama jiro isaguna xagguu ka eegayaa dee wuxuu ka eegayaa ilaa an takuna tijaaratan can taraadin minkum raalli ahaansha ayuu ganacsigu u baahan yahay raali ahaanshihiina aqoon iyo cilmi iyo wixii oo la ogyahay buu u baahan yahay maantana ceedihii lama oga wax aan lama ogeyn waa lagu raali noqday suuragal maaha buli waa bayculgararkii buu gelinayaa halkii markaa meeshii arar shardigani arar baa ku jira buu leeyay sidaa markuu yidhaahdo ayaa hadaba qawlkan markuu yidhaha shardigii waxba kama jiraan oo ninkani beri kama noqonayo ayaa haddana isagii wax laga sii farcinayaa oo markaa shardigii shardi faasiduu noqonaya shardi faasida markuu noqdo iyaa waxaa la ysku qabtay waayahee mufsid ma yahay iibkii miyuu wax u dhimaya mise iibkii waa iska caadiye shardiga un baanay waxba ka jiray wuxuu yihi sheekhu wayabtululbaycu iibkiina wuu burayaa calaa haadaa qawlkan markaanu ku socono wa qiila waxaa la yidhi mayane laa yabtulu buri maayo kolkaanu idhaa shardigii waxba kama jiraa haddaba waayo dee shardigan waa kuwana way sheegeen iibkii ma iib ansaxabaa oo hadhow haddii haddana ceeb la arkay la celinaya uu mise iibkuwa ma ansaxay iyaa la isku qabtay sheekhu wuxuu doortay haddii qawlkaa la qaato oo la yidhaahdo laa yabra-w ninkani ceebaha uu ka beri noqday waxba kama jiraan beri noqoshadiisaasi waa shardi faasida iibkiiba wuu burayaa buuri oo iibka laftiisii ayaaban ansax ahayn isagu saasuu doortay wuxuu u dooranayaana waa shardi faasida meeshii kudhex jiro oo harar keenaya oo jahaalo ayaa meeshii timid waa buray wa qiila laa yabtulu qoladani saasay rajaxayaan haddii qawlkan labaad la qaato waxaa rajaxan laa yabtuluda bay leeyihin waaban la qaadanayni haddii laakiin la qaato laa yabtuludaa rajaxmaysa oo waxay u rajaxmaysaa de waa horta qawlka saxaabadii maaragtay waxa weeyaan laga soo guuriyay saynu arki doono iibkiina xaqiiqadiisii wax u noqonaya maahe waa wax uun mustaqbalka ayuun bu qofkan wax mustaqbalka inay yimaadaan laga yaabo ayuunbuu qofkan ka saamaxay oo waxa weeyaan waa cafwun camaa lam yajib wax aanu weli xaqba u yeelan isqaatu maa lam yajib wax aan weli aanu xaq u yeelan uun buu riday de wax aanad weli yeelana maba ridi kartid marka isagun baan waxba ka jirayna laakin iibkii waa caadi buu le whaaliu qawlka saddexaad ee shardigani waa qawlka muctamadka ahi annahu yabra-u waa inuu ninkani beri ka noqonayo min kulli caybin ceeb kasta baatinin oo qarsoon fil xayawaani noole ku jira lam yaclam bihi lbaayicu iibiyuhu aanu ogeyn intaasuu beri ka noqon walaa yabrausa beri ka noqon maayo mimaa siwaahu wixii intaa soo haray qawlkani muxuu ku leeyahay qawlkani wuxuu leeyahay ninkii wuxuu beri ka noqonayaa wixii laga helo saddex shardi ceebtii saddex shardi laga helo ayuu beri ka noqonaya ninkii shardigaa dhigtay saddexdaa shardi haddii la waayo waxba beri ka noqon maayo ceebtii la arkay aan saddexdaa shardi wadan waa lasoo lagu soo celinaya ceebta waa maxay arrinka koobaad waa in waxaan horta ceebtu ay tahay ceeb qarsoon ceeb muuqata waa inaanay ahayn waa in waxaan la kala iibsadayna noole yahay xayawaan xayawaan xayawaja noole addoonkii iyo addoontii iyo xoolihiiba way soo gelaya wax nool waa in waxaan yahay la kala iibsado arrinka saddexaad iibiyu waa inaanu ceebta ku ogeyn waa inaanu ceebta ku ogeyn Ehm, shada afraadna minhaajka ayuu ku iman doonaa insha allahu tacaalayo waa in markii la kala iibsanayay ceebtu ay jirtay afartaa qodob markii la helo ayuu beri ka noqonayaa laakiin wixii afartaa shardi aan jamcisanin beri ka noqon maayo waxaa la kala ibsay xayawaan ba ahayn waxalle wuxuu beri ka noqonayaa ma jir wixii la kala iibsaday hadduu xoole yahay laakiin ceebtu ceeb muuqata ay ahayd ninkanuni aanu arkaynin iyadana beri ka noqon maayo haddii ceeltu aanay muuqan wax qarsoon ay tahay laakiin iibiyuhu ku og yahay sida xanuun oo kale de xanuunkii waa laga yaaba inaan muuqadana xoogeysanin ma muuqanayo laakiin iibiyahaa og kol hadduu ogaa dee u qarin bay noqonaysaayo shardigiisani daruuri muu ahayn sidaa daraaddeed qof qofkii wax u qariyey iyuu noqonayaa beri ka noqon maayo soo arki maysi laakiin hadii saddexdaan la helo beri buu ka noqonaya maxaa markaa saddexdan loo xujaystay horta aharna waa loo xujaystay macno iyo ciladna waa loo xujaystay aharku waa ibnu cabaas ibnu cumar radia allahu tacaala canhu aharkiisii addoon buu iibiyey radia allahu canhu sida imaam maalik muwaaiisa ku warinayo kolkaasuu kolkuu adoonkii iibiyey sideed boqol oo dirham buu siiyey shardigaa baraa-adana wuu dhigtay wixii ku soo baxa anigu beri baan ka ahay buu wixii ceebeed ku aragto beri baan ka ahay iyo waaya kadib baa ceebtii soo baxda deetana iibsadihii wuxuu yidhi xanuun buu xanuun buu qabaa addoonkaad iga iibisay aanad ii magacaabin aanad ii sheegin deetana cusmaan radi allahu taala anhu amiirulmuminiinkiyaa laysulatay kolkaasuu deetana cumar cumaan wuxuu yihi ibnu cumarow waxaad ku dhaarataa inaanad ceybtaa ogeyn markaad ka iibinaysa inaanad ku ogeyn ku dhaaro ibnu cumar radi allahu canhu iska diiday inuu dhaarto oo ii soo celi buu dhaartii uu iska diiday oo ii soo celi ayuu yii ceshdo adoonka haddana kun iyo shan boqol buu siiyey kolkii hore sideed boqol baabay ahayd kun iyo shan boqol ayuu dib ugu sii iibiyey marka muhimku waa maxay maqsuudku halkan imika cuhmaan halku u fadhiistay ee wuxuu yihi ku dhaalay inaanad ogeyn maxaa markaa meesha kaga soo baxday hadduu ogaa shardigan inaanu anfacayn hadduu ceebta ku ogaa in shardigu aanu anfacaynin baa meesha kasoo baxaysa de waxaan la kareebsidana waa addoon waa noole ceebtiina waa daa oo waa xanuun oo waxaa qarsoone aan markaa de waxa weyaan ilaa xoogeysta aan markaa aada loo dareemeynin markaa saddexdii shardiba de waxa weeyaan aharkii way ka muuqdaan taasi waa xagga waxa kale oo marka xagga macnaha waxaa la yidhi nooluhu inta badan cilladuu iska leeyi iminka dadkeena meesha wada fadhiya qof walba meel yar baa laga yaabaa lakin haddaan dad wada caafimaad qaba nahay alxamdulilah cunayo oo cabayo oo iska socda laakiin haddana qof walba meel ba wax kaga yar mudan marka a nooluhu sidiisaba baa la yihi cilad ciladuhiisuna way iska badan yihiin kamana muuqdaanoo maaragtay yatagadaa fi sixati walmarad waxbuu iska cunaayo iska socdaa isaga oo markaa caafimaad qaba iyo isagii oo aan caafimaad qabinba markaa qalla maa yanfaku can caybin khafiyin aw dhaahirin baali nooluhu waxaaba iska yar ceeb ama muuqata ama qarsoon inuu ka maran yahay u ceeb ka saliim noqdo iyaa iska yar de wixiina markaa mar walba ceebihii lama wada sheegi karo xataa qaar aan la ogeyn baaba jiraya de waa ina qaar aan la ogeyn baaba jiray maadaama ay qaar aan la ogeyni jirayaan si markaa iibkii kalsooni loogu qabo inaan wixii soo noqonayn yaa shardigan looga baahanya dii kale mar kastood noola iibinaysaba wadnahaad farta ku haynaysaa wartalo ma waxbaa soo bixi doona ayaa dee is odhanaysa laakiin marka shardiga aad raaciso dee khalas wixii aanad ogeyn kalsooni baa markaa aad helaysaa in iibkii uu sidaa ku fulay laakiin waxyaalihii kale lamid maaha baa la yihi walaa yabra-u mima siwaahu haddaba wixii kasoo haday noolaha ceebtiisaa qarsoonaya aan la ogeyn ceebihii kale kasoo haray oo dhan laga beri noqon maayo ya ha cilad waa tan aynu sheegayno yani almana min xayu almacnaa wa ana alxaya aw alxayawaana laa yanfaku an caybin haaliban ceeb kama madhnaado wayatagadaa fi sixati walmarad naam wuxuu yihi wain ikhtalafa weli ceebtiibu haddana wuu ku jiraa oo baabkaba ku khatimaya khilaafkiibuu markaa u dambeysiiyey wa in ikhtalafa hadday isqabsadaan baayic iyo mushtarigi fii caybin ceeb bay isku khilaafeen yumkinu xuduusuhu dib inuu ka yimaadaa suuragal tahay faqaala albaayicu iibiyihii wuxuu yihi xadatha cindaka adigo intaad uu kula joogay ayay ceebtani ku timid ee aniga markaad iga qaadaysay wax bad qabaad iga qaaday waqaala lmushtari iibsadihiina wuxuu yihi bal kaana cindaka maana xaggaaga ayay ahaydoo markaan kaala wareegayayba ceebtani way jirtay dib baan se ka ogaaday falqawlu qawlulbaayici warka la qaadanaya waa iibiyaha warkiisa maca yamiinihi iyadoo dhaartiisana dee lagu raacayo o markaa u dhaaranayo hadday ceebtii isku qabtaan wixii waa maciib oo ceeb wuu leeyay laakiin ceebtani goor may timid mushtarigu wuxuu leeyahay markaad iga igu soo wareejinaysay wuu watay ceebta anigun baan ogeyn baaiciina wuxuu yidhi markaan kugu wareejinaya muu lahayn xaasha dib bay ka timi waynu eegaynaayo ceebtani suuragal ma tahay muddada uu ninkani gacanta ku hayay inay timaado mise suuragal ma ah horta odhanay haddaanay suuragalba ahayn waa dahal gaarigii ninku shalay buu iibsaday gaarigana uu daxalaysay oo daxal badan baaba ka muuqda wax markaa habeen iyo maalin uu kusoo boodi kara ma aha dee taas iyado hadal male ninka maaratay beenta sheegaya wu iska cadi warkiisu saw ma taas hadal ma laha baa lagu qaaday haddii laakin wuxuu yumkinu xuduudu ayfiyadi lmushtari wey haddii waxaani xuduudkiisu uu suuragel yahay in gacanta mushtariga intii uu ku jiray uu soo dariya hadday suuragal tahay markaasaa markaa inooga baahan kala xukun haddaba de waxa weeyaan maxaa loo xukumaya dee qaacidad haysatay alaslu idaafat alxaadisi ilaa aqrabi awqaati qaacidadu waxay ahayd shaygu hadduu wax xaadisa yahay wax aan hore u jirine dib ka yimid haduu yahay waxa loo idaafeeyaa loo tiiriyaa waktigiisii ugu dambeeyey marka ceebtani waa wax xaadisahoo de markii hore aan jirin laakiin dib bay ka timi ama wa markaa inuu dib ka yimid de markaa ay suuragal tahay weeyi haddaba de inay intii baayicu gacanta ku hayay ku timidna waa suuragal in intii mushtarigu gacanta ku hayay ku timidna waa suuragal labada keebaa dambeeyey ubaad ohanaysa waxaa dambeeyey dee agga mushtar gacanta mushtarigaa dambeysay markaa baaicaa la rumaysan isagii baana markaa la dhaarin in markii uu ku wareejinayay aanu ceebtaa ku ogeyn deetana yani aanu ku ogeyn maha inaanu ceebtaa lahayn saasuu markaa ku dhaaranaya wuxuu ku dhaaranayaa wallahi inaan markaa ku dhiibayay aanu wax ceeba lahayn sidaa markuu ku dhaarto iyaa laleeya mushtari oo alaabtaada iska hayso waay in baacahu hadduu ka iibiyey casiira casiir maa dha sharaab sharaabkii canabka sharaabkii canabku ka iibi wasalamahu waanu ku wareejiyey fawujida waxaa la arkay un fi yadi mushtari gacantii mushtariga khamran isagoo khamri baa lagu arkay ninkii mushtariga wixii iska sito ayuunba mar dambe eegado wuxuu arko wixii oo khamria ah. oo dee markaa casiirku dee khamri buu isu bedelaa markuu muddo yaalo faqaala lbaayic way isqabsadeen marka iibiyihii wuxuu yihi cindaka saara kamran aniga khalbaad waad iga qaaday casiir baad iga qaaday sharaab waa markaad iga qaaday intuu kula yaalay ayuu khamriga noqday wa qaala lmushtari mushtarigiina wuxuu yihi bal cindaka khamran mayane agtaaduu ku noqday khamri ee markii aad aniga igu wareejinaysayba khamri buu ahaay khalban buu ahay fa fiihi yaa la rumaysanaya haddaba fa fi yaa dhaarinaya marka adaba marka markaa markhaatiga jirin wey fa fiihi qawlaan laba qowl baa ku sugan axaduhumaa labada mid ahani wuxuu leeyahay ana alqawla qawl lbaaici warka la qaadanaya waa warka baaica iyo iibiyaha liana alasla idaafat lxaadii ilaa aqrabi awqaatihi wey la waxaaniba wax dib ka yimide inuu gacanta mushtariga ku yimid iyaa dambeysay waktigaa dambe ayaa loo idaafaynay waana ka wthaani qowlka labaad wuxuu leeyahay ana alqawla qowl lmushtari qawlku ama warka la qaadanayaa waa mushtariga qawlkiiso isagaa la dhaarinayaa isna xagguu ka eegay wuxuu ka eegay arrintani waxay ku noqonaysaa buu leeyahay ku wareejintii miyay ansaxday mise may ansixin oo masaladu halkaasuu khabri ku noqday halkaasuu khabri ku noqday keliya kuma ekaanayse qabdintii iyo wareejintii ma wareejin ansaxabay ahayn mise wareejin ansaxaba may ahayn bay ayaa khilaafkani u noqonayaa bule marka baaicu wuxuu sheeganayaa qabdi saxiixa wareejin ansaxabaa dhacday buu leey mushtariguna wuxuu leeyahay wareejin ansixii may dhicin wareejintiina waa ficil marka wareejin ansaxa markay noqoto inay dhacday iyo inaanay dhicin maxaa asala alslu fi lficli alcadal marka inaan meeshan qabdi saxiixihi dhicin ayaa asala oo markaa waaya maxaa dhacay haddaa dee qabdi qabdi faasida marka halkaas haddana lagaga soo baxayaayo waxa leey walaslu cadam alqabdi alfasid qabdiga faasidkaa ah laftiisana inaanu jirin baa asala markaa la dhinacan laba asal baa ka socda asal ah alaslu idaafat alxaadidi ilaa aqrabi awqaati iyo alaslu cadam lqabdi alfasid ninkana asal keli u haystaayo alaslu cadam lqabd صaxiix markaa xayuma tacaarad alaslaani yakunu cinda shaafici qawlaani waa qawleynkiiba halkan kasoo deetana warajaxu bicaadidin de waxaa lagu rajaxayaa labadii mid wax xoojiye marka waa halkan xoojiyey asalkaa labaad baa xoojiyey wsala اllah waslm ala nabiyina mxamedi wallah alam wain aalaba lmushtari bilarshi lam yalzam ilbaaica mushtarigu hadduu codsado arshi baa-icu kuma qasbana ka waran sheekh hadduu aqbalo ma iska caadiba miyaanu tambihu sheegin masalada miyaanu tambihu sheegin ya fiqigu waa iska sidan moogta waa cibaaradan cibaarada ku igta ayaa ka jawaabaysa tanta ku ka jawaabaysa fain taraadaya ya fain taraadaya alaa dalika muxuu yihi wajhayinkii de de marka waa taas muctamadkiisina waynu sheegay ya marka waa cibaarada kuxigta u jawaabto ila hadduu aqbalo macnadu way isla ogolaadeen soo ma saas kayfa yucrif lbakara wathiyuba bakarada iyo thiyuba sida lagu yaqaan waa loogi waayahay dhalinyaraa soo qortay baa laga yaaba waa in muxuu yihi tashaarada falqawlu qawlu man waa in tashaaxa yani ina shardi bakaaru dhigta shardi b ina ina inan tahay buu shardi ka dhigta kadib bay hadhow isku qabteen inan may ahayn hayib bay ahayd iyo may ahayn inan bay ahayd Eh, mid baa asalkii ku taagan soo ma ya asalkuma bakaarada mise waa sayubada asalkuma bakaarada markaa kan kale laga doonaya de in uu caddayn markaa kale haddii kale waa macasalaam hadduu ka iibiyey neef aan ilka lahayn miya ma lagu tirinayaa ceebihii muuqday ilkihii baa jajabay horta kolley de ilkaha waxaa laga doonaya ana garanayn haddii dee neefka hadii horta neefka la qalanayo dee malaha ilkaha looma baahne haddii laakiin neefka la dhaqanayo de inuu ilka leeyahay waa muhiim markaa de waa waa ceeb muuqata wey waa ceeb daahir maaha ceeb qarsoon xanuunki waxaa weeyaan waxaa qarsoon expire dad waxaan loo yaqaanaa waxaan loo yaqaanaa ma tahay ceeb fuqahada fuqahadu ka hadleen si se iibkii muu fasakmaya taxbuyku maanu ceeb ahayn imika inaga dhexdeeda yacuduhu naas cayban aw laa yacuduna musha muxuu ku yihi maa yacuduhu naasu cayban qiimaha wax ma udhimaysa mise ma dhimayso markaa waa daabitkaagaasun adigu hayso qofkii kaba iibsaday marka hadda daban waxaa exbireka ah hadduu weli tar leeyahay muddo iibkiisu ansaxay haddaanu lakin tar lahayn iibkiisu ansixi maayo qofkii kaba iibsaday markuu bil xidhnaa ayuu ogaaday inaanay ahayn original ma celin kara de sidoodiiba kol haddaanay sidoodii ahayn ma celinaye ila waa u ku shaqeeyayo meelaha basmasaxdayo wax badan baa soo gaadhay oo baalashuu marmariyayo markaa waxay noqonaysaa uun arshigii da inuu qaato imika shaygii haddaad ceeb ku aragto inay ku bedelaan mooyaane kaama celinayaan marka ma ka bedelan karaa maadaamood ku qasban tahay dee u sheeg sharci ahaan aad lacagtaadi xaq u leedahay lacagtaada lacag waynu fasaknay kan oo waa ka noqday kadibna lacagtii ku kale kaga iibsa haddaad dooneyso laakin xaq waxaad ugu leedahay lacagtaadi qaadato daban haddaad tiraahdo waan ka noqday kan waan celiyey lacagtaydii ku kale igaga iiba haddaad tirahdo waa caadide eega dabad farsamayn karaysa waaad ohan adaa fasakada adaa awoodu leh waxaad odhanaysaa waan fasakayo kan waan ka noqday lacagtaydii baan xaq kuugu leeyahay igaga iibi tu kaloo noocan deetana waad iibsanaysa waa bail waxaas waman calima bisilcati cayba lam yajuz an yabiicaha xataa yubayina caybaha gawaaridii marka la kala iibsanayo geerash baa la mariyaa marka haddii aad tidhaa wixii geerashku soo saaro anaaq qaba oonad ceebtii aada ogeyd aanad sheegin ka waran maxaad ka kalifaysaa ninka ilan lacag buu ka qaadanayaa geerashkan soo ma xataa waxaa laga yaba soo geerashkini mariya ceebtii aad ogeyd in aanu soo saarin marka wixii aad og tahay waa inaad sheegto waa kugu waajib taasi sala allahu wasalam ala nabiyina maxamed allahu alam